alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah walaslu fi kuli ma yakhruju min alraximi anahu xayd sheikhu waxau uhi raximah ullah asal waxa u ah wax kasta oo gabadha ilmagaleenkeeda ka soo baxaa inuu xayd yaha asalah yacnii dhiigga gabadha ka imanaya ee ilmagaleenkeeda ka soo baxaa waxa ilaa deliil la helo inuu istixaado yahay waxaa lagu xambaarayaa inta ka horraysa xayd inuu yahay haddii deliil la helo daliilka la raacaya wax caddaynaya haddii la helo inaanu xayd ahayn ou istixaado yahay waa lagu xambaaraya haddii laakiin wax caddeeye aan lahaynin yustasxabu alaslu asalka la istisxaabaya waayo saynu soo sheegnay dhiigga xaydku waa dhiig markaa ku yimaada dabeeco iyo markaa waxa weeye si abuur ah oo khilqa ah buu u yimaadaa cilla la'aan dhiigga istixaadaduna waa dhiig markaas soo darriyo xanuun ku yimaada waata nebigu sala allahu aleyh wasalam ku sheegay rakdatun min rakadaati shaytaan inuu haraati shaytaan ay tahay yani waxa sababay waa shaytaan harraatidii dhiigga dhabar furanka ah marka inuu istixaado noqdaa waa shaki waalyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiinta iyo asalkuna ku zuuli maayo ku tegi maayo shakiga oo shakigii isku beddeli maayo wa qaala aydan wuxuu kaloo sheikhu yidhi raximahu raximahullah famaa waqaca min damin fahuwa xaydun ida lam yuclam annahu damu cirqin aw jurxin wixii ka dhaca oo dhiig ah gabadha ka yimaada waa xayd haddii aan la ogaan inuu yahay dhiig ciriq ah ciriq furmay iyo wax la mid ah ama inuu yahay nabar inuu yahay marka saas aawadeed haddii kale waxaa la ictibaarinayaa cillo keensato kale haddii aan la ogayn uu si tabiica u imanaayo xayd inuu yahay la ictibaarinaya haddii gabadhii ay dhashay oo dhalmo uu soo raacay qariinaa taalla inuu nifaas yahay waa la iska garanaya haddii waxa weeye gabadhu inay xayda aynay suuragal ahayn sida camaliya jiraaxiya ayaa lagu sameeyey dabeed markaa waxa weeye dhiiggii nabarkaa ka imanayey baa socdaa camaliya jiraaxiya haddii markaa lagaga sameeyo makaanka dee waxa taalla qariino inuu dhiigga ka socdaa uu yahay dhiigaan xayd ahayn ama inay xaydaan suuragal ahayn masalan camaliya jiraaxiya lagu sameeyo makaankaba waa la jaraa meeshuu ka imanaya dhiigga xaydku wuxuu ahaa makaankee haddii makaankii maqan yahay haddii dhiig lagu arko qatcan marka xayd maaha caddeeye ayaa markaana la hayaa wa hada alqawlu kamaa annahu huwa araajixu min xaysu daliil qowlkani siduu u yahay ka raajixe miisaan kale marka laga eego xagga daliilka fa huwa aydan aqrabu fahman wa idraakan wa aysaru camalan wa tatbiiqan waxaanuu yahay ka u dhow xagga fahamka la fahmayo iyo garashada la garanayo waana ka sahlan xagga camalfalka lagu camalfalayo wa tatbiiqan iyo dabaqaada la dabaqayo camalan bay la mid tahay mima dakarahu almuxadiduun waxaa fahamka iyo tadbiiqa mid walba uga dhow yahay kay sheegeen kuwa xadidaya oo tira cayiman sheegaya odhanaya tiradaa wax ka badan gabadhu ma xaydi karto intaasoo maalmood wixii ka badan waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay da mustixaada ama intaa ka yar ma xaydi karto sida yowman wa oo wixii ka yar waxaa loo aqoonsanayaa inaanu markaa xayd aanu ahayn ee uu damu fasaad yahay iyo wax la mida ah. xagga da'ahana waa saas ilahay wamaa kaana kadalika fa huwa awlaa bilqabuul shaygii saas oo kale ahaaday oo xagga fahamka iyo garashadana u dhowaansha badan xagga camalfalkana u sahlan isagaa uga dhow aqbalaadda la aqbalayo kii aan sidaas ahayn waayo shareecadu yusri weeye maadaama diintu ay yusri tahay shayga cusrigu ku jiro deliil sidaa cusriga xadidayana aan la haynin ila deliil haddii la hayo deliilkaa la raacayaa fahamkiisuna uu adag yahay deliil sidaa sheegayana aan lahayn ay tahay ixtimaalaad yacnii sida fahamka uga dhow camal ahaanna ka fudud ayaa markaa uga dhow xagga aqbalaadda la aqbalayo limuwaafaqatihi liruuxi diini alislaamiyi wa qaacidatih waafiqistiisa uu waafaqsan yahay daraaddeed buu ugu dhow yahay diinta islaamka ruuxdeeda yacni maqaasideeda iyo qaacidadeeda markaa u waafaqsan yahay wa hiya alyusru waasuhuula qaacidada diintuna waxay tahay waa fudayd iyo sahlanaansho qaala allahu tacaala wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay kama yeelin korkiinna fi ddiini min xaraj wax xaraj iyo dhiba idinkama yeelin diinta gudaheeda oo idinkuma adkayn waa idiin sahlay marka aayaddu waxay tilmaamaysaa diintu inay tahay mid sahlanaansho iyo yusri u saaxiiba wa qaala sala allahu alayh wasalam ina addiina yusrun diintu waa duu yusrin ayaa macnuhu dhacaya waa mid fudayd u saaxiiba yani masderkii baa lagu itlaaqay waxaad u fasiri kartaa inaad tidhaahdo yusrin waxaa loo jeedaa mubaalaqa ahaan baa masderkii loogu itlaaqaye kaannahu yusrigii oo laga dhigay daato oo kale uu yahay waa lilmubaalaqa loogu iطlaaqay kaannahu caynlyusri uu yahay se loo yidhahdo rajulun cadlun yani caynulcadli oo marka waxa weeye daato laga dhigo kale kaannahu inuu yahay ama la yahay min baabi xadfi lmudaaf ay duu cadlin marka yusrun bimacnaa duu yusrin waa mid fudayd u saaxiiba walan yushaadda diina axadun ila halaba diinta cidi iskuma adkayso inuu diinku ka haalib noqdo mooyaane addiin fii lugati alcarab waa mudakar laakiin inagu waa tacniisinaa marka tadkiirkaana fiican gobollada qaarkood waa la labeeyaa oo diinta ma yidhahdeen diinkay yidhahdaan xagga ixtiraamkana saasaa u dhow markay gobollada qaarkood la sheegayo waxa layahay diinkaa la diinka laakiin innaga xaggeenna waxay yahan diinta watadkiir walaysa adakaru kalunha soma marka sida luqada carbeed waafaqsan waa saas fasadiduu waqaaribuu waabshiruu fasadiduu sida sadaadkee wanaagsane sawaabka la kahalaya sadaadku waa sidaas wanaagsan waquuluu qawlan sadiida qowlka sadiidka waa maxay waa hadalka sawaabkae saxan maxaa sadiid loo yidhi li'annahu yasuddu masadda kaalintiisiyo meeshiisuu buuxinayaa awdayaa meesha laga yidhaahdo hadal kale uma baanaa shaygu hadduu qalad yahay dee wuxuu leeyahay fungar buu iska leeyihi laakiin waxa weeye haddii uu yahay wax saxan wuxuu noqonayaa markaa mid dee buura ah markaa sida sadaadka ah ee wanaagsan ee sawaabka ah la kaalaya waqaaribuu dhadhoweeye haddaa kamaalkeedii la iman kari weydaan calal aqali dhadhoweeye wa abshiruu bushaariye waxaa la mida ah xadiiska kale yasiru walaa tucasiru yacnii fudaydiya walaa tucasiru ha adkaynina xadiiskan wuxuu yidhi sheikhu rawaahu albukhaariyu bukhaari baa soo weriyey wa kaana min akhlaaqihi sala allahu aleyh wasalam annahu maa khuyira bayna amrayni ila ikhtaara aysarahumaa nebiga sala allahu aleyh wasalam akhlaaqdiisa waxaa ka mid ahayd inaan laba shay la kala dooransiin haddii la kala dooransiiyana uu dooran jiray labada shay ka sahlan maa lam yakun ifman kaa fududi intaanu dembi ahayn aysarku dooran jiray aysarka ayuu dooran jiray marka adiladan caamkaa sheikhu wuxuu keenay in waxaweeye sida aysarka ah mar haddii daliil sida kale xadidaya aan lahayn sida aysarka inay tahay sida sawaabka u dhow maqaasidda diinta iyo qaacidadeedana u dhow adilo kaloo la noocina waa jirtaa adiladan sida bucistu bilxaniifiyati asamxa iyo adilada la midka laakiin cala alitlaaq sidan la odhan maayo marka eh, daliil loo helo sida adag xadidaya marka la helo fa daliil kala raacaya dadka qaarkood qalad waxay ku galaan masaa'isha qaarkood oo nusuus iyo adilla leh oo sida ay u arkaan cusri inuu ku jiro daliil xadidayo oo nas loo hayo ayay ku odhanayaan sida kala aysara ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halaba qowlkaasi waa fii hayri maxalli meeshiisi ma dhicin waayo mar hadday mas'aladu deliil leedahay oo deliilku sida adag uu xadiday ila shareecadu waa takliif weeye waa takaaliifi waa laynagu addoonsadaye waa in markaa sidaa aad ku tirinayso inay adag tahay inaad raacdaa khayrku saasuu ku jiraa yusrigu markaa ma noqonayo mid la odhanayo wuxuu waafaqsan yahay eh, ruuxdii diinka iyo maqaasidiisii buu waafaqsan yahay la odhan maayo ya waxaa la odhanayaa sida naska iyo daliilku sheegay ha la raacaa la odhanaya waayo waxaa ka dhalanaysa deliilkii khaaskaa in lagu dafciyo adilla caama ina diina yusrun iyo adilada la midka ah wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj waa adilla caama deliilka sida adaygu ku jiro xadidayaana waa daliil khaas maxaaba la ogsoonaa mas'alo markaa taa ka hoosaysa hadduu markaa daliilna si caama u sheego oo afraaddii caamka soo gudagelaysay uu ka mid ahaa daliilna si khaasa ah uu u cayimo kee la raacayay oo xukunka laga qaadanaya alkhaas yaqdi cala alcaam bal ka warran marka waxaa weeye adillo ka hadlaysa uun shareecadu markaa inay yusri tahay ama diinku inuu yusri u saaxiib yahay si caama u sheegaysa inay samxa tahay iyo wax la mida hadda maaragta adilo sidaa ka warramaysa in loo qabsado aladila alkhaasa in lagu dafciyo arrinta noocaas wuxuu noqonaya mid halata laakiin sheikhu wuxuu ka dhigayaa maadaama masaladii daliil aynay lahayn sida adag xadidaya masaladana ixtimaalaad ku sugan yihiin daliil khaasoo meesha loo cuskado mar haddaan lahaynin dee waa in loo istinaasaa marka adilada guud ee yusriga shareecada ka warramaysa hada huwa xaydulxaamil sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa gabadha uurka lihi ma xayddaa mise ma xaydo bal aan carabka horta marinno sheekhu waxau uhi raximahullah alghaalibu alkaiiru sida haalibka ah ee faraha badan lii anna alunthaa indhadiga ama gabadhu idaa xamalat markay uur yeelato inqataca addamu canha inuu dhiiggu ka go'ayo weeye saasaa badan qaala alimaamu axmedu raximahullah imaam axmed wuxuu yidhi ilahay u naxariiste innamaa tacrifu annisaa'u alxamla biinqitaaci dam waxay ku gartaan oo qura dumarku inay uur leeyihiin biinqitaaci dami dhiigga xaydku inuu ka go'ay taasay ku aqoonsadaan fa idaa ra'at ilxaamilu dama gabadha uurkali hadday dhiig aragto fa in kaana hadduu ahaado goortay aragtay dhiigga qabla alwadci intayna ilmaha dhigin bizamani yasiir wakhti yar ka hor hadduu yahay goortay aragto kalyawmayni aw ihalaasa ama laba maalmood ama saddex maalmood ka hor ayay aragtay dhiigga umusheedii laba maalmood ama saddex maalmood ka hor bay dhiig aragtay wa macahu talqun markaa dhiigga ay arkaysayna fool baa wehelisay nabarkii fooshu waa hayey ficlanna markii dambe waa dhashay maxaa meesha yaalla gabadhii dhiig waa aragtay uurkii waa lahaydoo waa sid dhowaysay qabla alwadci biyowm aw yowmayn aw alaaa ka hor bay aragtay laakiin bisharti waa in fooli wehelisay intaasi marka israacaan sheikhu wuxuu uhi fahuwa nifaasun waa dhiig dhalmo wa in kaana hadduu ahaa aragga dhiigga ay aragtay qabla alwadci dhigista ilmaha ay dhigtay dhicis iyo dhammayskuu doona ha noqdee ka hor hadduu ahaa bizamanin kaiir wakhti fara badan zaman badan ka hor bay aragta aw qabla alwadci bizamanin yasiir ama dhigista ilmaha ay dhigaysay wakhti yar ka hor ayay aragta laakiin laysa macahu talqun ha yeeshee nabarkii fooshu ma wehelin talqigu waa fooshii waa nabar xanuun kulul oo qabanaya marka waana kaa ay gabadhu ku dhalayso ee ilmihii ku imanaya hadduu daciif yahay dee markaa nabarkii foosha noqon maayo haatay yidhaahdaan foolaan kululayn laguma dhalo saas aawoodee haddii markaa daciif yahay dhakhaatiirtu waatay ku mudaan irbadda radiidka si waxa weeye nabarka foosha loo kordhiyo yacni weeye quwadaas nabarkaasi xoogaysanayo uu noqonayo marka markaa weeye fool aad u kulul ayaa waxa weeye dareenkii ka tegsiinaysa meesha oo dabeedna markaasaa marka biquwa ilmuhuna ku soo dhaafaya falaysa binifaas nifaas ma noqonayo markaa waa goorma waa marka dhigitaanka ilmaha ay dhigtay wakhti badan ka hor haddii ay dhiigga aragtay wuxuu noqonayaa inuu nifaas ahayn oo nifaas waa ka baaqanaya haddii wakhti yar ka hor ay aragtay laakiin laysa macahu talqun laakiin nabar fooleed ma wehelin markaana nifaas ma noqonayo dhiiggii dhalmada ma noqonayo calaa kulli xaal tafsiilka sheikhu sheegay waynu u tegi doonnaa waxaynuugu tegi doonnaa khilaaf baa masalada ku jiree dhiigga nifaaska meeshu kaga warramayo madaahibtu waa ku kala duwan yihin bacdulmadaahib waxay qabaan sida shaaficiyadoo kale ilmaha gabadhu intaynay dhigin ama wakhti yar ha ka horreeyo ama yaanu ka horrayn nabar fooleed ha weheliyo ama yaanu wehelin waxay leeyihin waa damu fasaad marnaba noqon maayo nifaas nifaasku waa in gabadhu ilmaha ay dhigtaa ilaa ay dhigto ilmaha oo ilmuhu soo dhaafo dhiiggaa dhalma lama ictibaarimayo xataa hadday mataana sidoo shaaficiyadu waxay qabaan oo mataankii hore soo dhaco ow yimaado dhiigna yimaado dhiiggaa labada mataanood u dhaxeeya soo baxayaa nifaas ma aha bay leeyihin cinda shaaficiya waa damu fasaad tamaaman waxa uurka ku jira markay soo wada dhaafaana uurku khali noqdo dhiigga yimaadee dhalmadaa soo raacay ka dambeeya unbaa nifaas la ictibaarinaya wixii ka horreeya damu fasaad bay noqonayaan xataa dhiiggii labada mataanood u dhexeeyey bay waxay ka dhigayaan inuu yahay damu fasaad aanu nifaas ahayn bay waxay leeyihiin wadciga weli ma dhicin tamaaman waxa uurka ku jira dhammaan waa inuu soo dhaafaa khali noqdaa dhiiggaa ka dambeeya markaa nifaas la yidhahdaa marka cala kulli xaal masalada tanna waa ra'yi kaloo jira oo odhanaya nifaas waxaa la yidhaahdaa waa dhiig dhalmada yakuunu bacda alwilaadati aw macahu aw qablahu bizamanin yasiirin laakin maca atalqi yacni saasay markaa marayaan dhiigga markaa dhalmada ka dambeeya ka la soo baxe ku lamaan ka ka horreeyey hadduu wakhti yar ka horreeyey laakiin nabar fooleed weheliyey waxaa la ictibaarinayaa intaba nifaas sida kitaabkeennu marayaa saas weeye marka niqaashkeeda waxaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala mawdica uu kaga warramayo sheikhu nifaaska uu kaga hadlay calaa haada sidaa iyadoo lagu binaynayo culammada qabta ilaa uurka wixii ku jiray ay soo wada baxaan dhiigga yimaadaa nifaas la ictibaarin maayo ee damu fasaad baa la ictibaarinaya salaaddii hadday u soo gasho gabadha waa inay tukataa siday u kari karto u tukataa laakiin haddii la waa damu nifaas haddii dhiigba soo baxo nabarkii fooshuna weheliyo bizamanin yasiir walow wadciga ha ka horreeye salaaday tukanaysaa ma jirto oo salaadii ma saarnaa masaa'isha ku kala dhismaysay ka mid tahy laakiin iyada waxaan laysku khilaafsanayn xabku hadduu yimaado oo dhiigma soo bixin laakiin xabkii baa markaa furmay inayna salaadii mancinayn takliifkii salaadduna saaran yahay xasaba taaqatihaa siday marba u kari karto waayahay sheekhu wuxuu yidhi laakiin hal yakuunu xaydan tasbutu lahu axkaamu alxayd ha yeeshe ma noqonayaa xaydoo axkaamtii xaydku ma u sugnaanaysa aw yakuunu dama fasaadin laa yuxkamu lahu biaxkaami alxayd mise wuxuu noqonayaa dhiig fasaad oo axkaamtii xaydka loo xukumi maayo fii hada khilaafun bayna ahli ilcilmi arrinkan waxaa ku sugan khilaaf culammada dhexdooda ay isku khilaafsan yihiin waalsawaabu annahu xaydun ida kaana cala alwajhi almuctaadi fii xaydiha sida saxani waa inuu xayd yahay ida kaana mar walba maaha shardi buu ku xidha ida kaana waa hadduu yahay cala alwajhi almuctaad mid u yimi wejigii loo bartay ee loo caadaystay ee gabadhu ay ku taqaanay fii xaydihaa xaydkeeda wejigii muctaadkaha hadduu u yimaado waxaa la ictibaarinayaa iyadoo uur leh inay xayday laakiin shardigaa haddii la waayo calwajhi almuctaad aanu u iman ee u khilaafo ka duwan yahay xaalka noocaasa laa yuctabaru annahu xayd qawlan waaxidan lianna alasla fii ma yusiibu almar'ata min addami annahu xayd waayo asal waxa u ah wixii gabadha haleelaya oo dhiig ah oo ka imanaya makaankeeda annahu xayd inuu xayd yaha asla marka asalkii baa la istisxaabaya idaa lam yakun lahu sababun yamnacu min kownihi xayda waa goorma goorta markaa xayd la ictibaarinayaa wixii gabadha ka soo baxa makaankeeda dhiig inuu xayd yahay waxaa la ictibaarinayaa idaa lam yakun lahu sababun haddaanu jirin sabab yamnacu diidaya min kownihi xayda ahaanshihiisu xayd yahay diidaya haddii sabab diidaysaa ay jirto inuu xayd yahay dee in xayd lagu xambaaraa ma suuragal ah oo innaga hore usoo aragnay walaysa fi lkitaabi wasunnati maa yamnacu xayda alxaamil kumana sugna buu shiikhuu yidhi kitaabkiiyo sunnada wax diidaya gabadha uurka lih inay xaydo wax diidayaa kuma sugna wa haada huwa madhabu maalikin washaaficiy wakhtiyaari shaykh alislaam ibni taymiya qowlkanna waa madhabkii maalik iyo madhabkii shaafici shaafici laba qowl buu ka leeyahay laakiin qowlkiisa jadiidkaa sidana qowl kaloo khilaafsan buu leeyahy waikhtiyaaru shaykh alislaam ibni taymiya iyo siduu markaa shaykh alislaam ibnu taymiya doortay weeye qaala fi likhtiyaaraat wuxuu ku yidhi sida ikhtiyaaraadka ku sugan ikhtiyaaraadka isagu ma qorin mashaayikh kalaa qortay ikhtiyaaro badanoo kala duwan baana la qoray hadday tahay ka mawsili hadday tahay ka ibn alqayim burhaanuddiin u allifay hadday tahay mid mashaayikh kale allifeen saddex afar ikhtiyaar oo kala duwan baa la alifay oo ikhtiyaaraatu shaykhulislaam ibnu taymiya loo qoray ama mawduucaas cunwaan looga yeelay oo saa lagu qoray waxase ugu caansan ka mawsili baa ugu caansan waxaa ka hul bayhaqiyu bayhaqina waa ka xikaayooday oo wuxuu ka sheegay riwaayatan can axmed riwaayo axmed laga soo wariyey ayuu sidaa kaga sheegay inuu qabo gabadha uur kale dhiigga ka yimaada inuu xayd noqonayo hadduu u yimaado cala alwajhi almuctaad inay xaydi karto cala alaqal bal xakaa annahu rajaca ilayhi bayhaqi wuxuu ka xikaayoodoo sheegay inuu qowlkaas u noqday nusakha qaar oo matbuucii waxay qoreen wa xakaahu alkhiraqi laakiin sidaasi ma saxna sida saxani waa albayhaqi weeye bayhaqina hadalkan waxa uu ku sheegay kitaabkiisa assunan alkubraa ayuu ku sheegay wuxuu leeyahay rajaca ilayhi imaam axmed waxaa ka macruufa qowl kale riwaayo kaloo laga soo wariyoo tilmaamaysa gabadha uurkale ma xaydo riwaayo noocaasaa jirta oo masalada wuxuu ka leeyahay laba riwaayo ayuu ka leeyihi oo bayhaqi wuxuu yidhi isagoo sanadkiisa kaga soo warinaya haddaan isxaaq ahay axmed baa wuxuu igu yidhi buu yidhi maa taquulu fi lxaamili taraddama gabadh uur lehoo dhiig aragtay maxaad ka odhanaysa qultu tusallii waxaan idhi way tukanaysaa oo dhiiggaasi salaaddii ka mancin maayo waxtajajtu bikhabari cataa'in can caa'ishata radia allahu canha qaala faqaala lii axmadu ayna anta can khabari almadaniyiina khabari ummi calqama can caayishata radia allahu canha fa innahu asax khabarka reer madiina soo wariyeen saad ka yeelayse waayo isagaa saxa badan ummu calqama ay ka soo warinayso caaisha isxaaq wuxuu idhi farajactu ilaa qawli axmed waxaan u noqday qowlkii axmed marka wuxuu hadda u soo naqliyey inuu markaa kaannahu inuu imaam axmed qowlkaa u noqday laakiin rujuuca meesha ku sugan waxaa ka muuqata in isxaaq qowlka axmed u noqday laakiin xagga macnaha haddii laga eego dee inuu qowlka kale macruuf ka ahaa ictibaar ahaan waa la odhan karaa imaam axmedna waa u noqday laakiin xikaayada bayhaqi sida ku sugan rujuucu cidduu ka dhacay inuu isxaaq yahay oo qowlka axmed u noqonayo ayaa xikaayada bayhaqi ku sugan waayahay wa calaa haada fa yahbutu lixayd alxaamil mas'aladan haddaba waa mas'ale culammadu aad isugu khilaafaan khilaaf badanna ku sugan yahay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin gabadh uurli ma xaydi karto oo wax xayd la yidhahdo ka iman karaa ma jiro waxaana u daliila dee ciddadeedii marnaba lagama yeelin xayd waalmutallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna alaaata quruu asalkan ciddadu waxay ahayd inay xaydka ku dhacdo oo quruu' la tirsado lamana tirsano marka xaydka la waayo ayaa waxaa loo leexan jiray in bila markaa la tiriyo wallaa'ii yaisna min almaxiidi yacni aayadda lafteeda waxay tilmaamaysaa aayat talaaq kuwii ka quustay xaydka iyo kuwa aan weli xaydkii gaadhin labada qayboodba inay saddex bilood tirsanayaan taasi waa iska adilla caama deliil gaara waxay deliishadeen xadiidka nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ka yidhi sabaaya awtaas laa tuuta'u xaamilun xataa tadaca walaa xaa'ilun xataa taxiida xaydah wa fii lafdin walaa daatu xamlin xataa taxiida xayda xadiiska imaam axmed iyo abu daawuud iyo xaakim iyo soo wariyeen xaakimna uu yidhi waa saxiix calaa sharti muslim xaafid ibnu xajarna sanadkiisu xasan inuu yahay sheegay albaani u saxiixiyey weliba shawaahidna wuu sheegay wuxuu sheegayaa dumarkii la soo qafaashee sabaayaaga ahaa sabaaya awtaas inuu nebigu ka yidhi calayhi asalaatu wasalaam sha'nigooda looma galmoodo oo looma tago gabadh uur leh ilaa uurka ay dhigto bimacnaa ha u tegina waa nafyun yuraadu bihi annahyu siqadu waa nafyi looga jeeda nahyi ilaa ee umusho ha u tegina midaan uur lahaynna ha u tegina ilaa mar ay xaydo mawdicu shaahid maxaa laga deliishanaya mawdiculistidlaal waxay dhahaan waxaa laga deliishanaya nebigu labuu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam dumarkii mid waxa weeye uur aan lahayn oo xaydaysa iyo mid uur leh labadaasuu u qaybiyey waxaa laga fahmayaa gabadha uur kale inay xaydaa inaynay dhici karin oo labadu aynay isu iman karin saas aawadee xadiisku wuxuu u deliil yahay cala anna alxaamila laa taxiid gabadha uur kali ma xaydo saasuu daliil u yahay marka xadiiskaasaana u deliila yidhahdeen bacdu ahlicilmi haddaba waxay leeyihiin gabadha uur kale inayna xaydin waa sida qaalibka ee badan laakiin sidii ay ku taqaannay xaydkeeda hadduu uga yimaado marka waxaa la odhanayaa waa xayd laakiin sida qaalibka wuxuu yahay inaynay gabadhu xaydayn hadday uur leedahay inaynay xaydayn ayaa qaaliba ama adiladan marka kitaabka ay deliishanayaan adilada qur'aanka ah wax daliili uguma jiro waayo ghaayatu maa fi waa in gabadhu marka uur aynay lahayn waa inay tirsanayso haddii la furay dee alaasata quru haddii laga dhintayna haddaynay uur lahayn ay tirsanayso afar bilood iyo toban habeen haddii uur ay leedahayna uurka inay dhigtuun baa la xisaabsanaya lagama hadlin ma xayddaa mise ma xaydo ama ha xaydo ama yayna xaydine haddii uur ay leedahay waa inay uurka dhigtaa bas intay tilmaamaysaa intaas waayo uurku ciddooyinka kale waa ka xoog badan yahay waatay fuqahada qaarkood yidhaahdaan alxamlu ummulcidad ama ciddatulxaamil waa ummulcidad ciddooyinkoo dhan waxa u hooyaa xamliga ciddo kaleo dhan meesha waa ka saaraya uurkaa in la dhigo mooyaane ummulcidad baa lagu magacaabaa cinda alfuqahaa oo gabadhii haddii ninkeedii ka dhinto iyadoo uur leh oo markuu dhintay bacdaha bisaaca yaa ay ummusho way caddad baxda isla markaana nin kale waa lagu meherin karaa waxaa loo eegayaa uun uurkii ma dhigto wa wulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waana dhigta waana dhigta gabadhii la furay iyadoo uur leh haddayba ku xaydo uur yar iyadoo leh ayuu ka dhintay waxay xayday alaasa quruu oo sifadii leh oo caynkiya oo aan waxba kaga beddelayn hadday tahay xilligu ku iman jiray hadday tahay xilligu ku tegi jiray hadday tahay sifaduu yeelan jiray xaydku awsaaftiisii iyo zamankii iyo xilligii wixii oo dhanoo aan isbeddel lahayn baa sidii u yimid maalintuu ku iman jiray iyo maalintu ka go'i jiray sidii buu markaa u joogaa sifadiina waa leeyihi salaasata quruu haddii ay xayday laakiin uurkii ay sido ma cadadbaxays maya cid tidhi waa cadadbaxaysaa ma jirto marka qadiyadda ku saabsan xadiidkan labada in la kala qaybiyey waxay tilmaamaysaa uun midna baraa'ada raximkeedu wuxuu ku sugnaanayaa inay uurka dhigto midna baraa'adii waxay ku sugnaanaysaa baraa'atu raximiha bilxayd ayay ku sugnaanaysa ta laga tilmaamayaa taas weeye haddii laakiin uur ay leedahay inay xayd ku sugnaanaysa kuma sugnaan cid odhanaysa xayd baana baraa'adii ku sugnaatay ma jirto marka xasri ku saabsan oo la koobaayo oo gabadh uurle ma xaydi karto xadiiska kuma sugna saas aawadeed eh, haddii waaqic ahaan wujuud ahaan loo arko gabadhii oo xaydaysa oo sifadii uu leeyahay oo uu cadadkii yahay oo uu sidii yahay oo siduu muctaadka ahaa ku yimaado waxaa la ictibaarinaya inuu xayd yahay bacdu ahlicilmi halkaasay ka saareen umurahana waa cuskateen qolyaha tibbigu waxay leeyihiin gabadhu inay xayddaa ma suuragal aha haddii uur ay leedahay saas aawadeed aawadee baa waxay yidhahdeen masaladan waa masala tibiye waxay ayd fuqahadu inay waxaweeye ahlu tibiga weydiiyaan waayo dhiigga xaydku meel soka kama yimaado wuxuu ka yimaaddaa ilmagaleenka guntiisu ka yimaadaa maaha afkiis iyo meelahan inuu ka yimaado maaha hadday uur leedahayna ilmagaleenka waa xidhmaya ilaa haddii ilmagaleenku furmo ilmaha qoonmayaan meeshu waa xidhan yahay ilmagaleenka waa xidhmaya marka ilmagaleenku furmana dee nabar baa markaysa markaa imanaya in gabadha xanuunsataa dhiigganna waa dhiig ku imanaya nabar la'aan marka dhiiggan xaydka la ictibaarinaya marka sidaas aawadeed arrinka noocaasa qolyaha dibbigu waxay marayaan inaanay xaydaynin gabadh uurli inaanay xaydin saasay marayaan cala haada in la yidhaha waa xayda iyo ma xaydo masaa'il baa ku kala dhismaya waxaa ka mid a masaa'isha salaaddii iyo soonkii oo kale ma la iman kartaa iyadoo dhiiggaasi soconaya uurna ay leedahay walow sifadii xaydka iyo qadarkiisiiba ha u ekaadeen haddii la yahay ma xaydo dee waxay noqonaysaa inay salaaddiina tukanayso soonkana hadday soomi karto inay soomayso haddii la yidhahdo waa xaydi kartaa dhiiggaana xayd baa la ictibaarinayaana axkaamulxayd baa la siinaya axkaamulxayd ayaa la siinaya calaa kulli xaal ma huba qolyahan kole dembigu dee inay isku waafaqeen laakiin qaar saasay ka sheegayaan inay yidhahdeen sidaas weeye waa yahay wuxuu yidhi wa calaa haada fa yahbutu lixaydi alxaamili maa yahbutu lixaydi hayri alxaamil sidaa marka lagu socdo inay gabadha uurka xaydo waxaa u sugnaanaya lixaydi alxaamil gabadha uurka leh xaydkeeda waxaa u sugnaanaya maa yahbutu lixaydi hayri alxaamil gabadha aan uurka lahayn xaydkeeda wixii u sugnaado axkaama ayay iyaduna yeelanaysa xaydku labada meelood waa isku xukum waa isku axkaam ila fii mas'alatayn laba mas'ale mooyaane laba mas'alo waa kaga duwan yahay lxaamil xaydu hayri lxaamil aluula aalaaq masalada koowaad waa alaaqa fayaxrumu talaaqu man talzamuha ciddatun xaala alxaydi fii hayri lxaamil waxaa xaaraan noqonaya tii talaaqeedu xaaraan buu noqonaya talzamuhaa ciddatun ay laazimayso oo ku waajibayso ciddo xaala alxaydi markay xaydka ku sugan tahay in la furaa xaaraan bay noqonaysa mar hadday ciddo yeelanayso fii hayri alxaamil yacnii haddii aynay uur lahayn ayaa talaaqeedu xaaraan noqonaya laakiin hadday uur leedahay xaaraan noqon maayo walaa yaxrumu fi lxaamil talaaqu xaaraan noqon maayo zamankaa xaydka ay ku sugan tahay waa haddii xayd la ictibaariye eh gabadha uur kale in la furaa xaaraan noqon mayso zamanka xaydka ay ku sugantay haddii la yidhahdo waa xaydaa lianna atalaaqa fi alxaydi fii hayri alxaamil maxaa yeelay furitaanka xayd gudihii la furaa fii hayri alxaamili gabadhaan uur lahaynna la furaa iyadoo xaydkii ku sugan la furo mukhaalifun liqowlihi tacaala wuxuu khilaafsan yahay hadalkiisa allah uu yidhi fatalliquuhunna liciddatihinna dumarka fura haddaad doonaysaan inaad furtaan liciddatihinna xaalay ciddadooda soo qaabilayaan oo cidda tirsadkii ay qaabilayaan fura taasina waxay noqonaysaa waa in la furo iyadoo oo daahir ah waxayd ka madhan oo weliba duhriga aan loogu tegin ama talaaqulxaamili xaala alxayd gabadhii uurka lahayd talaaqeeda la furay marka ay xaydka ku sugan tahay gudaheeda la furay falaa yukhaalifuhu ma khilaafayo oo cidda tirsigeedii waxbay horbay ka bilaabanaysa ila xamligay tirsanaysaa inay dhigteen lianna man tallaqa alxaamila faqad tallaqaha liciddatiha gabadha uurkale kii furay wuxuu furay yacni ciddadeeda iyadoo qaabilaysuu furay sawaa'un kaanat xaa'idan am taahiran farqina waxaan kale lahayn inay caado qabto iyo inay taahir tahay lianna ciddataha bilxamli waayo ciddadeedu waxay ku sugan tahay uurka ee kuma sugna alaasata quru' kuma sugna walidaalika laa yaxrumu calayhi talaaquha bacda aljimaaci bikhilaafi hayriha sidaas daraaddeed xaaraan ka noqon maayo ninkii inuu gabadha furo markuu u galmooday dabadeed hadday uur leedahay bikhilaafi ghayriha laakiin ta kale ee aan uurka lahayn duhriga isaga ugu galmooday inuu furaa uma bannaanee waa inuu sugaa inay xaydo oo deed ay ka daahir noqoto duhriga hadduu doono dambe ha ku furo ama ha iska daayo masaladaasi waa masale ay ku kala duwan yihiin gabadha uur kale xaydkeeda iyo gabadha aan uurka lahayn xaydkeeda almas'alatu athaaniya masalada labaad ay ku kala duwan yihiin anna xayda alxaamili laa tanqadii bihi cidda gabadha uur kale xaydkeedu ciddadii ku dhammaan mayso oo ma tirsanayso bikhilaafi xaydi hayriha sidaa waxaa ka duwan gabadha aan uurka lahayn xaydkeeda oo iyada baa ku dhammaanaysa waayo waxay tirsanaysaa quruu lianna alxaamila laa tanqadii ila biwadci alxamli waayo gabadha uur kale ciddadeedu ku dhammaan mayso ilaa biwadci alxamli nusakha qaar halkaas saqdi baa ka dhacay qaar waxa qornaa anna xayda alxaamili laa tanqadii ila biwadci alxamli waxaana keensaday intiqaalu lbasar laa tanqadii iyo laa tanqadii marka dabacaadka qaarkood ayaa intaas ka dhacday haddaad taa haysataan waa ku baraarweysaan wuxuu uhi anna xayd alxaamili gabadha uurka leh xaydkeedu laa tanqadii bihi ciddatun cidda kuma dhammaystirmayso oo kuma dhammaanayso oo ma tirsanayso xaydka bikhilaafi xaydi hayriha waxaa sidaa ka duwan gabadha aan uurka lahayn xaydkeeda wayadu ciddaday tirsanaysaaba dee waa xaydadkay tirsanaysa ama adhaarta dee xaydka laga daahir noqdo cala alqowli aakhar lianna ciddata alxaamili halkaa ciddaa ka dhacday lianna ciddata alxaamili maxaa yeelay gabadha uurkale ciddadeedu laa tanqadii ila biwadci alxamli nuskhada ugu fiican waa nuskhada mu'asasatu sheekha ay taabacday tacliiqaad yaanay lahaan laakiin naska iyadaa ugu fiican lianna ciddata alxaamili maxaa yeelay gabadha uurkale ciddadeedu laa tanqadii kuma dhammaanayso ila biwadci alxamli uurka in la dhiga mooye si kale ku dhammaan mayso uurkaa la dhigayaana dhicis iyo dhammayskuu doonaha noqdo ya waa inuu shakli bini aadam waxlihi yimaadaa dhammays ha ahaado ama dhicis ha ahaado sawaaun kaana taxiidu am laa waxa isku mid ah inay xaydayso inan xaydayn liqawlihi tacaala wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun waxaana u daliila aayadda allah u yidhi wa ulaatu alaxmaali kuwa uurka u saaxiibka ee dumarka ah ajaluhunna ay ajalu ciddatihinna ciddadooda ajasheedu muddaday ku dhammaanaysaa an yadacna xamlahunna waa inay dhigaan uurkooda calaa kulli xaal taa ku saabsan masalada gabadhii uurka lahayd haddii la yidhaahdo waa xaydaysaa waa sida sheikhu maray ee oo inay xayddaa waa suuragal idaa kaana cala alwajhi almuctaad wejigii loo bartay hadduu dhiiggu u yimaado waxaa la ictibaarinaya loo aqoonsanaya inuu xayd yahay ayaa loo aqoonsanaya uurnimaduna diidi mayso ha yeeshee waxaa laga reebayaa mas'alada talaaqa mas'alada talaaqa gabadha hadday xayd leedahay inaan la furi karin waxaa laga qaadanaya xadiiska ibnu cumar cabdulaahi bni cumar baa wuxuu furay gabadhuu qabay ayaa iyadoo caado qabtu furay dabeedna nebigu sala allahu aleyh wasallam markuu ogaaday wuxuu ku yidhi cumar murhu falyuraajichaa amar oo ha soo ceshado oo deed ha haysto xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqonayso uma taxiida dabeedna ay xaydayso uma tadhura dabeedna ay ka daahir noqonayso dee intaa dabeed hadduu doono markaa ha furo marka waxaa laga qaadanayey gabadhu iyadoo caado qabta inaan la furi karin masaladii caynkaas ahayd waxaa laga reebayaa haddii la yidhahdo gabadha uurkani waa xaydi kartaa iyadoo xayda tii uurka lahayd waa la furi karaa oo mamnuuc maaha waayo daliil diidaya lama hayo aayaddana ilaahay wuxuu ku yidhi fatalliquuhunna liciddatihinna waxaa furtaan dumarka xaalay ciddadooda soo qaabilayaan furaa gabadhana ciddadeedii bay qaabilaysaayo iyadu ciddadeedii kama baxsana ila gabadhan xaydka ah marka la furo iyadoo xayda tirsanaysa xaydkanay ku jirto tirsan mayso kan lagu furay gudihiisa tirsan mayso kaasi wuxuu noqonayaa saaqid mid ka dhacaya wixii ka dambeeye tirsanaysa marka muddadii waa dheeraanaysaa zamankii wuxuu noqonayaa zaman dheer ayuu noqonaya gabadhanna marka waxaway xayd iyo duhri toonna tirsan mayse ee hadday mar uur leedahay waxay tirsanaysaa uun uurka inay dhigto wa laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna uurkooda inay dhigaan baa u cadadbaxa intay uurkaa siddo ama ha xaydo ama yaynay xaydin lama kala qaadin waxay noqonaysaa mid waxa weeye ku sugan ciddo ku sugan lamana eegayo inta goor aad ah xaydday la eegi maayo marka saas aawadeed mas'aladaas iyadu waa ka hadhaysaayo waxaa la odhanayaa gabadhii uurka lahayd haddii lagu socdo qowlka odhanaya waa xaydi kartaa iyada oo xayd ah uurna leh waa la furi karaa waayo daliil ma mancinin tacliilka haddii laga eegana muddo ku dheeraanaysaa ma jirto xadiidkuna wuxuu sheegayaa iyadoo ama daahira ha la furo oo aan duhrigaa loogu tegin ama xaamil ah dee xaamilkii bay tahay mar hadday xaamil tahay dee waxa weeye xamliga waa lagu furi karaa haddii la yidhahdo ha la sugo intay ka baxaysana oo xaydkan ay ka baxaysana dee samaro male leh oo waxba kuma kala duwanaanayso iyadoo xayda in la furo iyo iyadoo marka xaydkii ka daahira in la furo mar hadday uur leedahay miyay muddadu kala dheeraanaysaa soo isku mid maaha laa farqa wax farqiga u dhexeeya ma jiro xaalka lagu furay ma duhri bay ku sugnayd mise xayd bay ku sugnayd mar hadday xaamilo tahay muddo isbeddelaysaana ma jirto wax ku dheeraanaya ma jiro maadaamay sidaas tahay ciddadeedii bay qaabilaysaa ku sugan tahay aw xaamilantii baynay ka mid tahay xaydkana marka waxa weye xaggan talaaqa iyo ciddadii looma tirsanayo maadaamay sidaas tahay iyadu mas'aladaa way ka hadhan tahay oo talaaqii waa la furi karaa eh, iyada oo xayd ah gabadhii xaamilad ahay oo wuxuu ku yidhi eh, labada mas'alo uu ka soo reebay eh, fa talaaqu man waxaa xaaraan noqonaya tii talaaqieda talzamha ciddatun cidda ay ku laazimayso dumarka qaar baan cidda ku laazimin ida nakaxtum almu'minaati uma allaqtumuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha gabadhii la meheriyey oo markii sidaa loo meheriyey aanu ninku isagaanu u tegin uu talaaqay ciddo maleh laa talzamha cidda cidda laazimi mayso marka dumarka ciddii cidda ay laazimayso talaaqoodu xaaraan buu noqonaya wakhtigay xaydka ku sugan yihiin in la furo haddii aynay xaamil iyadoo xayda in la furaa ma bannaana mar haddii cidda ku laasimayso ciddo tirsanayso waxaa hadalkiisa marka uu ku tusinaya haddii aynay ciddo tirsanaynin inayn farqi kale lahayn xaalal xayd in la furaa xaaraan bay noqonaysaa haddii aynay xaamil ahayn laakiin hadday xaamil tahay xaaraan ma noqonayso in la furo oo u xaamilantii bay ka mid tahay daahiran aw xaamilan iyadoo ama daahir ah fur aan duhriga aanu ugu tegin ama iyadoo xaamil ah uur leh labada mid ha furo marka hadday uur leedahay calal itlaaq baa la furi karaa farqina ma kale laha dhiig inay ku sugantahay xaaladdaa haddii la yidhahdo waa xaydi kartaa iyo inayna ku sugnayn waayo tacliil buu ku keenay lianna atalaaqa fi lxaydi fii hayri alxaamili mukhaalifun liqowlihi tacala fatalliquuhunna licidatihin talaaqa la furo gabadha markay xaydka ku sugan tahay la furaa xaamil haddaanu ahayn markaa midaan markaa uur lahayn haddii eh, tacaadada ku sugani ay tahay wuxuu khilaafaya aayadda qur'aanka ah ya fatalliquuhunna liciddatihinna ay mustaqbilaatin liciddatihinna yani waxaa furtaan xaalay ciddadooda qaabilayaan cidda tirsadkooda cidda tirsadkooda waxay ku qaabilayaan iyagoo daahir ah oo duhrigaas aan loogu tegin yacni waxa weeye xayd ka madran oo daahir ah ama alaaqulxaamili xaala alxaydi falaa yukhaalifu gabadha uur kale talaaqeedu wakhtiga ay xaydka ku sugan tahay la furaa ma khilaafayo qowlkan ilaahay fatalliquuhunna lciddatihin waayo mar layba waxay tirsanaysaa wadculxamli uurkaa inay dhigto marka farqi maka lahaa in fii xaydin lagu furay iyo fii tuhrin in lagu furay wax farqiyay leedahay ma jirto lianna man allaqa alxaamila faqad allaqaha liciddatiha sawaaun kaanat xaa'idan am daahira farqi maka leh lianna ciddataha bilxamli wadalika laa yaxrumu calayhi talaaquha bacda aljimaaci bikhilaafi hayriha oo gabadhii daahirka ahayd xaamilna aynay ahayn duhrigaana loogu galmooday dee lama furi karo waa inaan duhrigaa loogu galmoon oo markay xaydkaa ka daahir noqotay isagaan weli u tegin waa inuu markaa furaa hadduu furayo laakiin xaamilkii isagoo markaa u galmooday ayuu markaa furi karaa lamana odhanayo mar haddaad u galmootay markaa waxaway ma furi kartid wax muddo ku dheeraanayaana ma jiro calaa kulli xaal masalada dee khilaaf ku jiro waa aragnay marka wax kaloo khilaafsan haddii aynan haynin ma hayne waxay noqonaysaa in la yidhahdo haalibka ayaynay xaydin laakiin daliil marka waxa weeye mancinaya ma hayno daliil mancinaya ma hayno marka hadduu u yimaado cala alwajhi almuctaad waxaa la ictibaarinayaa inuu xayd yahay ibnu taymiyana wuxuu ka leeyahay masalada laba qowl marka tan ikhtiyaarka waa kuwa qolyaha ikhtiyaaraadku ay sheegeen laakiin qowl kaleo kutubtiisa ku yaallaa jiro uu doodaayo in gabadha uur kale ayna xaydin marka haddii aad taa lafteeda aragto ha qariibsanin waxaad ogaataa sheikhu inuu ka leeyahay masalada laba qowl marka adayga masaladu adag tahay ayaa keensanaya inay mashaayikhdii iyo culammadii ay ka yeeshaan hadday shaafici tahay hadday imaam axmed tahay eh, hadday ibnu taymiya tahay iyo kayrkoodba akara min qawlin ya waayo marba midba la miisaan badanaya qaala musanif raximah llah alfasl haali sheekhu waxa uhi raximah llah fasalka saddexaad fii tawaaric alxayd wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha ku soo derriya xaydka altawaaricu cala alxayd anwaac waxaa ku soo derrinaya xaydka waa noocyaal kala duwan alawalu ziyaadatun aw naqsun milu an takuuna caadatu lmar'ati sittata ayaam waxaa idka ku soo darriyaa waa dhowr nooc annawcu alawal nooca koowaad waa ziyaadatun aw naqsun waa ziyaado ama nuqsaan mislu an takuuna waa sida inay noqoto caadatalmar'ati gabadha caadadeedu sittata ayaam lix maalmood inay ahaatoo kale fa yastamiru biha addamu dhiiggii baa daa'imayoo sii sugnaanayoo sii jiitamaya ilaa sabcatin ilaa toddoba maalmood laga gaadhaayo aw takuuna ama aynay noqoto weeye caadatuhaa caadadeedu ay ahaato sabcata ayaamin toddoba ayaamood oo fatadhura lisitta ay lix maalmood ku daahir noqoto taasi waxay noqotay waa ziyaado iyo nuqsaan inay ku soo darrido xaydkii athaani xaalka labaad yacnii noocyaal kala duwan bay noqotay xaalka labaad ama nooca labaad taqadumun aw ta'akhurun waa horumar xaydka hormaro oo wakhtigii loo bartay uu ka soo qadimo oo ka soo hormaro aw ta'akhurun ama inuu ka dib dhaco mislu an takuuna caadatuha waa sida inay ahayd caadadeedu fii aakhiri ashahri bisha dabayaaqadeeda ama aakhirkeeda fa tara alxayda waxay arkaysaa xaydkii fii awwalihi bisha awalkiisay arkaysa aw takuuna ama inay ahaato weeye caadatuhaa caadadeedu fii awali ashahri bisha awalkeeda fa taraahu fii aakhirihi waxay arkaysaa bisha aakhirkeeday arkaysa taasna waxa weeye waa arrin ku saabsan taqadum ama ta'ahur inuu ku yimaado xaydka laftiis waqad ikhtalafa ahlulcilmi fii xukmi haadayni annawcayn culammadu waxay isku khilaafeen xukunka labada nooc xayd baa la ictibaarinayaa haddii isbeddelkaasi ku yimaado mise xayd lama ictibaarinayo oo bimacnaa caadadeedu hadday ahayd lix maalmood inay xaydo ama shan maalmood inay xaydo oo toddoba maalmood dhiiggii socdo ama siddeed maalmood uu socdo ama sagaalba uu socdo ziyaadada miyaa la ictibaarinayaa oo loo aqoonsanaya inuu xayd yahay oo ma waxaa la odhanayaa lixdeedii maalmood baa u xayd ah inta ka dheeraadkiina wuxuu noqonayaa damu istixaada ama damu fasaad mise waxaa la odhanayaa dhammaantii waxaa loo aqoonsanayaa inuu xayd yahay wakadalika alcags caadadeedu waxay ahayd inay toddoba maalmood xaydo shan bay ku daahir noqotay ma la ictibaarinayaa inay daahiro tahay mise waxaa la odhanayaa duhur kasta ha aragtee muddadii inta ka dhiman waxaa la odhanayaa waa in la dhammaystiraa yaa xaalkaa maxaa la odhanaya taqadum ama ta'ahur baa dhacay waxay xaydi jirtay bisha aakhirkeeda waa soo hormaroo dhexdeedaa la arkay iyadoo xayday ama dhexdeeday xaydi jirtay waa dib dhacay aakhirkeeda ayuu markaa noqday dhiiggii inuu yimaado xayd ma la ictibaarinaya dhiiggaa khilaafsan caadadeedii ise lama ictibaarinayo culammadu waa isku khilaafeen wasawaabu annaha mataa ra'at iddama fahiya xaa'idun sida sawaabkee saxani waxay tahay markay dhiigga aragto gabadhu fa hiya xaa'idun waa xaa'id fiih baa nusakha qaar qorayaan laakiin waa fahiya wa mataa tahurat minhu markay ka daahir noqotana fahiya taahirun waa taahir daahiratun buu qorayaa nusakha qaarkood laakiin sida sii fiican waa aahir sawaaun zaadat can caadatiha am naqasat waxaa isku mida inay caadadeedii ka badato ama inay ka yaraataa waa isku mid wa sawaaun waxa isku mida taqaddamat am ta'aharat inay hormarto ama inay dib dhacdaa waa isku mid wa sabaqa dikru daliili cala dalika fi lfasli qablahu waa soo hormaray daliilka sheegista la sheegaya wuxuu ku soo hormaray daliilka sidaa u daliilka ah fasalkii kan ka horreeyuu ku hormaray xaysu callaqa shaaricu axkaama alxaydi biwujuudi goortuu shaaricu ku xidhay axkaamta xaydka joogitaanka xaydku joogo yacnii daliilkaas wuxuu u jeedaa tacliil oo daliilku mar wuxuu noqdaa nas ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam wuxuu kaloo noqon karaa ijmaac ama qiyaas wuxuu kaloo noqon karaa tacliil marka shaaricu wuxuu ku xidhay axkaamta xaydka biwujuudihi joogitaanka xaydku joogo ee adan yahay adan naskaaba sheegaya qul huwa adan factazilu nisa marka waxa weeye maadaama xaydku joogo xukunkii wuxuu ku xidhan yahay xaydka ayuu ku xidhan yahay adaagina uu joogo wuxuu noqonayaa in xukunkii xaydku joogayo alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman wa hada madhab shaaficiy qowlkani waa sida shaafici qabo ee madhabka shaafici yahay waihtiyaaru shaykh lislaam ibni taymiya waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu doortay wa qawaahu saaxibu almughni fiih waxaa quweeyey oo qowlkaa caddeeyey quwadiisa oo inuu qawi yahay ku sheegay saaxibu lmughni muwafaq ibnu qudaama fiiha ay fi lmughni wa nasarahu waana u gargaaray wa qaala wuxuu yidhi walow kaanat ilcaadatu muctabaratan cala alwajhi almadkuur muwafaq ibnu qudaama odhanaya ibnu qudaama wuxuu dhintay lix boqol iyo labaatankii hijiriga wax isku wakhti ahaayeen raafici raafici wuxuu dhintay lix boqol iyo saddex iyo labaatankii hijriga ayuu dhintay markaa saddex sano ayuu ibnu qudaama ka dhimasho horreeyey raafici wuxuu yidhi walow kaanat alcaadatu muctabaratan hadday noqon lahayd caadadu mid muctabara oo la tixgelinayo cala alwajhi almadkuuri wejiga loo sheegay loo ictibaarinayo loo tixgelinayo fi lmadhab madhabka gudihiisa yacnii loogu sheegay filmadhab waxay ku tacalluqdaa almadkuur bay ku tacalluqdaa wejiga madhabka loogu sheegay bimacnaa weji qawi ah oo ku sugan madhab alimaam axmed ayuu marka hadda radinaya oo uu leeyahay saa waa laga fiican yahay oo sheikhu isagoo xambali ah dee haddana waxa weeye waa mutabicoo dee daliilku doonaya inuu raaco daliilka ayuu raacay labayanahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam liummati nebigu waa u caddayn lahaa ummaddiisa calayhi salaatu wasalaam walamaa wasicahu ta'khiiru bayaani manuu awoodeen inuu caddayntiisa u arrinkaa caddaynaayo dib dhigo ma kari kareen bimacnaa uma bannaanaateen buu u jeedaa id laa yajuusu ta'khiiru lbayaani can waqti sababtuna waxay tahay waa tacliil ma bannaana bayaanka in laga dibdhigaa ou nebigu calayhi asalaatu wasalaam ka dibdhigaa can wakhtihi wakhtigiisii ummaddu u baahnayd inuu ka dibdhigaa arrin u bannaanaa maaha wa aswaajuhu waghayruhunna min annisaa'i yaxtajna ilaa bayaani dalik yada oo walxaal aswaajuhu nebiga sala allahu aleyh wasalam dumarkiisii uu qabay waghayruhunna iyo dumarkiisa ciddii aan ahaynoo min annisaa'i dumarka ka midiba yaxtajna ilaa bayaani dalik ay u baahnaayeen caddaynta arrinkaa la caddaynaayo fii kulli waqtin mar kastaba ay u baahnaayeen falam yakun yacni ma ahayn nebigu sala allahu alayh wasalam liyakfula bayaana ay khaafilan bayaana mid ka haafil noqonayo ka mooganaanayey caddayntiis aanu u laqbayno cala almadhab alkuufi ama falam yakun ma ahayn nebigu sala allahu alayh wasalam muriidan mid raba ma ahayn liyakfula bayaana inuu bayaankiisa ka haafil noqdo mid raba ma ahayn yani marnaba kama haafil noqonay iska daa inuu markaa ka haafil noqdo ka mooganaadee inuu ka mooganaado ma rabin hada ablaq wamaa ja'a canhu sala allahu aleyh wasalam nebigana sala allahu aleyh wasalam kama iman dikru lcaadati walaa bayaanuha caado in la sheego walaa bayaanuha iyo caddaynta caado la caddaynaayo in la sheegaa nebiga sala allahu aleyh wasalam kama imanoo kama soo aroorin ilaa fii xaqi lmustaxaadati laa hayru gabadha mustaxaadada nisbadeeda mooye meel kaloo nebigu ku sheegay gabadhu inay caadadeedii iyo maalmahay u baratay ictibaarinayso oo xayd ka soo qaadayso wixii kale aynay xayd ka soo qaadayn mawdic kale nebigu kuma sheegin saas aawadeed marka caadada iyo ayaamaha la eegayo oo intaasay xaydi jirtay intii uunbaa xaydu noqonaya waa fii xaqi almustaxaada bes meel kale nebigu kuma sheegin haddii meel kale lagu ictibaarin lahaa oo lagu tixgelin lahaa nebiga caddayn lahaa sala allahu alayh wasalam kamana aamuseen sheekhu waxa uu ka warramayaa raximahullah masalada ku saabsan xaydkii haddii wax ku soo darriyaan oo zamankiisii ama yaraansho ama badnaansho isu beddelo iyadoo si muctaadu ay ahaydoo si ay caado u ahayd si caadadeedii khilaafsane ay dhacdo oo muddadii ka bato ama ka yaraado ama iyadoo caado mutarida a lahayd waan iskhilkhilaafinoo wakhti mucayana xaydku ka iman jiray bil kastaba wuxuu ka iman jiray maalinta saddexiyo labaatanaad ama maalinta afariyo labaatanaad inta ka horraysoo dhanna waxay noqon jirtay daahir caadada caynkaasaan iskhilkhilaafin yadoo leh ayaa mar keliya waxaa soo darriday inuu dhiiggii wakhtigiisii ka soo hormaray ama kadib dhacay caadadiisii buu khilaafay maxaa laga soo qaadayaa ma waa xayd baa la odhanayaa intay daahirka ka tahayna waa daahir baa la odhanayaa oo calaamaadkii unbaa la eegayaa calaamatu duhri iyo wujuudulxayd baa la kala eegayaa mise maalmihii baa la ictibaarinaya iyo ayaamihii uu iman jiray amintii uu iman jiray iyo ammintii uu go'i jiray miyaa la eegayaa mise waxaa la eegayaa xaydkii ma joogaa mise waa go'an yahay goortuu doonaba ha yimaado muddaduu joogaa intii ha ka yara badato ama ha ka yaraato masalada noocaasa ah, aqwaal baa ku sugan waxay leeyihiin culammada qaarkood ziyaadada ku timaadda xaydka xilligii muctaadkee loo bartay uu ka bato mar haddaanu aksarulxayd aanu dhaafin culammada xadidayse odhanaysa aksarulxayd baa jira aksarulxayd maadaama aanu dhaafinoo muddadii gabadhi xaydi jirtay ee suuragalka ahayd inay xaydo ay tahay oo intaa ku guda jirto oo intii xaydka ugu badnayd aanu ka gudbinoo ka tallaabin yuctabaru xaydan mustaxaadana gabadhaasi ayna ahayn hadduu ka yaraado lafteeda muddadii ay xaydi jirtay haddaanu aqallulxayd aanu ka yaraan yuctabaru xaydan sheekhu wuxuu inagu yidhi hadda markaa shaafici baa saa qabaa shaafici laakiin labada qayd bay raacinayaan waxay leeyihiin ziyaadada ku timaaddaa waa inaynay gaadhin inay agsarul xayd ka badato nuqsaanta ku timaaddaana waa inaynay gaadhin in aqallulxayd ay ka yaraato aqallu zamanilxayd inay ka yaraato aqalu zaman alxayd cindahum waa imsa wa yowmun wa leyla waa habeen iyo maalin waxay leeyihiin hadduu ka yaraado habeen iyo maalin inta dhiiggu joogaaba oo wuxuu joogay labaatan saacadood masalan bes ka hor iyo kadib toonna ma cinda shaaficiya lama ictibaarinayo inuu xayd yahay waayo waxay leeyihiin zaman gabadhi xaydo kii ugu yaraa oo ahaa habeen iyo maalin buu ka yar yahay mar hadduu ka yar yahay laa yuctabaru xaydan wuxuu joogay saacado masala cashru saacaad buu joogay toban saacadood ayaa dhiiggaasi yimi khalaas dabeedna waxa weeye waa go'ay intii ka dambaysay waxaa yimi calaamad daahirnimo idan cinda shaaficiya lama ictibaarinayo inuu xayd yahay waayo waxay leeyihiin zamanulxayd intii ugu yaraabuu hoos maray mar hadduu hoos maray xayd loo aqoonsan maayo wakada waxay leeyihiin hadduu ka bato akarulxayd masalan wuxuu joogay toddobiyo toban maalmood ama lixyo toban maalmood cinda shaaficiyana akarulxayd imsu aha akar khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood idan waxay leeyihiin marba hadduu ka batay muddadii gabadhi inay xaydo ugu badnayd oo shan iyo toban ah lama wada ictibaarinaya inay xayd tahaye waxaa la odhanayaa zamankay xaydi jirtay intuu ahaa dee toddoba maalmood bay xaydi jirtay masalan toddobadiibaa xayd laga soo qaadayaa waa haddii waxa weeye tamyiiz saalixa aynay lahayn weliba cinda shaaficiya waynu sheegi doonnaaye caadada iyo tamyiizka labadaba way ictibaarinayaan madaahibtu masalada waa ku qaybsamaan afarta madhabood laba qolo mid waliba labada midunbay ictibaarinaysa oo sifaadkiisa iyo amaaraadkiisa in dhiigga lagu sooco xaydka lagaga sooco dhiigga kale amaaraadka u leeyihi hadday tahay xagga midabka hadday tahay xagga urta hadday tahay xagga yacni adayga qarada hadday tahay xagga eh, jilicsanaanta hadday tahay xagga farabadnida hadday tahay xagga yaraanshaha amaaraadka insha allahu tacaala waa sharxi doonaaye amaaraadkaas marka lagu soocayo dhiiggii waxaa la yidhaha tamyiiz baa la yidhahdaa ayaamihii gabadhu ay u baratay inay xaydo oo intaasaan xaydi jiray xilligaasaanu xaydku u bilaabmi jiray intaasoo maalmood baanu joogi jiray taana waxaa la yidhahdaa caada la yidhahdaa oo muctaadkee loo bartay oo zaman mucayanana lagu aqoonsaday tira mucayanana loo bartay ismakhil khilaafoo dhiiggaasi wuxuu joogaa lix maalmood masalan ama shan maalmood ama tiro kaloo la mida ah. xilli mucayanana waa yimaadaa bil kasta afariyo labaatankeeduu yimaadaa ama bil kasta kowdeeduu yimaadaa masalan taana waxaa la yidhaha caadaa la yidhahdaa marka cinda shaaficiya weliba aan sii caddeeye labada noocba way ictibaarinayaan iyagu wa kadalika alxanaabila altamyiiz asaalix iyo alcaada labada waa ictibaarinayaan laakiin labada madhaboodee kale qoloba midunbay ictibaarinaysa madhabu maalik waxay ictibaarinayaan atamyiiz caado ma ictibaarinayaan madhab madhabulxanafiyana waxay ictibaarinayaan alcaada tamyiiz wax laha ma ictibaarinayaan saxduna waxay tahay labadaba in la ictibaariyo haddaba waxay isweydiinayan labada kee la hormarinaya cinda ashaaficiya altamyiizu muqadam cala alcaada wa cinda alxanaabila alcaadatu muqadamatu cala atamyiiz taa sharaxeedu wakhtigeeda inoo haansa insha allah iyo waxay deliishanayaan qolo waliba marka shaaficiyadu weliba waxay leeyihin haddii amaaraad dhiigga lagu soocaya ay jirto oo lagu garanaya wakhtigaa amaaraadkii xaydka uu yeeshay oo tamyiiz saalixa loo helo ya ayaa waxaa la odhanayaa waa ayaamihii xaydka ahayd masalan dhiiggiiba wuu istimraaro waa daa'imay lix iyo toban maalmood ama toddoba iyo toban maalmood laakiin toddoba maalmood ayaa dhiiggaasi wuxuu lahaa qarmuun ka duwan dhiigga kale iyo madow ayuu lahaa masalan ama mid ahaan buu lahaa waxaa la odhanayaa toddobadaa maalmoodee calaamada gaarkaa uu lahaa yuctabaru xaydan maalmaha kale ka maran calaamadaas calaamadihii xayd lagu yaqaanay xaydka waxaa lagu yaqaanay madow ya ina dama alxaydi aswadu yucraf ama aswadu yucrif dabdiga kale dhiigga xaydku waa madow yahay oo waa la yaqaanaa bimacnaa tacrifuhu nisaa ama yucrifu carfi iyo urgaaruu leeyihi oo dhiigga kale ka duwan urgaara ayuu leeyihi marka wakhtiyadii madowgaa u lahaa ama urtaa gaarkaa u lahaa ayaa waxaa la odhanayaa tamyiiz marka weliba tamyiizkaasay u eegayaan khulaasada waxay tahay calaa kulli xaal taxriirka madhab shaaficiya baynu yaro ishaaraynay laakiin khulaasada uu sheikhu inoo sheegay waxay ku saabsan tahay caadadii waxba la eegi maayo aqalulxayd iyo akarulxaydna shiikhu ma qabo ee saxiixu waxay tahay dhiigga qofka dumaro raximkeeda ka yimaada alaslu annahu xayd xataa yatabayana khilaafu ilaa khilaafkiisu caddaado hadduu istimraaro daa'imana istixaada inay timi waa la hubaa hadduu noqdo mid wakhti yar mooye wax kalaba aan go'ayn sheikhu wuxuu ka tusaareeyey wal yowmayn masalan markaana waxaa la ictibaarinayaa damu istixaada damu istixaada la ictibaarinaya laakiin siday culammada qaarkood ay mareen toddoba iyo toban maalmood wixii ka badan cid sheegatay ma ogin inay xaydi karto gabadho calaa haada haddii la istisxaaboo la yidhaahdo agsarulxayd waa la sugayaa laakiin shan iyo tobankii wax ka badan mar haddii la sheegay tirada ugu badan ee la sheegaynu ictibaarinaynaa wixii ka badan baynu odhanaynaa xayd maaha hadduu dhiiggaasi wax ka badan joogeen odhanaynaa xayd maaha culamada qaarkood watay ba sheegteen ficlan waa jirtaa qaar inay ijmac ku sheegteen shan iyo tobanka laakiin ijmaacad wax khilaafayaa la hayaa laakiin toddoba iyo toban maalmood ka badan inaanay xaydi karin culamada qaar baa ijmac ku sheegtay waana sida ibnu xasmi maray waayo intaa wixii ka badan lam yaqul bihi axad cid tidhi ma jirto marka haddii la yidhaahdo zamankaa wixii ka badan xayd looma aqoonsanayo ee istixaadaa soo gashay meesha waa qawl wajiih ah waa qawlun wajiih laakiin isaga shiikhu wuxuu u wataa walow toddoba-iyo tobanba ha ka bato ayaam qaliila ah oo aanu xadidin sheikhu laakiin uu ku tusaaleeyey zaman yasiir kalyowmi walyowmayn waxaa dhici karta inuu saddexdoo kale iska raacinayo iyo waxa ku dhow cibaarada hadalkiisana waxaa ka muuqata labaatan maalmood inuu socon karo dhiiggu ayaa ka muuqata khulaasadu waxay tahay qaacidada ka qabso mar haddii gabadhu dhiiggaas wakhtigiisu kordhay ama yaraaday caadadii la eegi maayo mar haddayna mustaxaado ahayn inta dhiiggaasi joogo xukmulxayd waa jooga axkaamtiina waa ka dhalanaysa taqadum iyo ta'ahurna la eegi maayo oo caadadu kama takuunu muntadimatan fa innaha qad takuunu mudariba sida macruufkee dee dumarkuba ay og yihiin amaba dee ay sheegaan dumarku caadadu siday marna u nidaamsanaan karta ee waddo u haysan karto go'an oo aan iskhilkhilaafin intaasay joogtaa wakhtigaasay timaaddaa wakhtigaasay go'daa intaasoo maalmood baan helaa yacni waxa weeye intaana daahir baan ka noqdaa taasi waa markay maxay tahay muntaima cadadii waa nidaamsanta marna waxay noqotaa mudari bay noqotaa mudaribadu waa maxay way iskar khilaaftaa xilli go'an ma yimaadeen mar waa ka soo hormaraa mar waa ka dibdhacaa marka idiraabkaasi waa xaala maradiya waxay u baahan tahay gabadhu inay dhakhaatiirta u tagto oo waxaweeye dawooyin ibaaye caqaaqiir baa loo qoraa si waxaweeye markaa ay dhiiggu u nidaamsamo waayo waxaa la yidhahdaa gabadhu ma ilma qabsanayso inta caadadu ay tahay mudariba haddaan caadadu fadhiisan oo muntadima aynay noqon haaliban ma ilma caloosheeda waxba geli maayaan marka awalan waa in laga daweeyaa taas caadada xilligeeda la fadhiisiiyaa ay noqotaa muntadima waa ka baxnay baabkeennii aan soo noqono waxay tahay marba haddii waxa weeye gabadhii ay dhiiggii caadada helayso ama muntadima ha noqoto ama mudariba ha noqoto ha soo hormarto ama ha dib dhacdo ha ziyaaddo ama ha nuqsaanto yacni yuctabaru xaydan liana alasla fi dami aladii yakhruju min raximi almar'ati annahu xaydun xataa yatabayana khilaafuh qaacidada saynu ku soo aragnay waa saas muwafaq ibnu qudaama ayaa daliilka sheegay daliilka wuxuu u daliishaday masalada ku saabsan caado in la ictibaarinayo la eegayo ayaamaha muctaadkee la bartay nebigu hal mawdic buu ku sheegay mawdic labaad kuma sheegin wuxuu ku sheegay gabadh mustaxaado ah inay dhiiggii kaga soocdo istixaadada oo labada dhiig ku kala socdo ayaa la icaada haddii gabadh kaloo mustaxaado aan ahaynini ay caadada ictibaarinayso maalmahay xaydi jirtay ee xilliguu ka iman jiray la ictibaarinayo taa la eegayo axkaamtu ka dhalanayso nebigaa caddayn lahaa oo sheegi lahaa dadkuna waa u baahnaayeen dumar badanoo xaydaa joogay zawjaadkii rasuulku sala allahu aleyh wasalam ka mid bay ahaayeen oo qaalibkoodu waa xaydi jireen qaar markii dambe da'doodu weynaatay waa jireen sida sawda marka waxay noqonaysaa xilliga nebigu sala allahu aleyh wasalam uu guursaday waa xaydi jireen ama kulligood ama julligood iyo badankooda dumarkii kale waa u baahnaayeen oo dumar badan baa joogay marka haddii xukunka noocaasi sidaa yahay madhabka loogu sheegay nebigaa caddayn lahaa inuu ka dibdhigo dadka u caddayn waayaana wax dhici kara ma ahayn qaacidaduna waxay tahay ta'khiiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac caddaynta wakhtigay ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigo u caddayn waayaa iyadoo ummaddii xaaje u qabtaa ma bannaana ta'khiirkaasi ijmaac baanu ku bannaanayn culamo badan baa soo naqliyey ijmac inay tahay marka marba hadduu wakhtigaa sheegi waayo oo caddayn waayey waxay ku tusinaysaa arrinkaas inaanu sax ahayn waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu hakaranayay ma jirto yaa waa garanayeen dadku wuxuu u baahnaayeen bayaanka iyo tabliiqa iyo shareecada dadka uu gaadhsiinaya ee u caddaynayana wuxuu u gutay calaa atami wajhin wa axsani weji kii ugu dhammaystiranka badnaa uguna wanaagga badnaa wuxuu wakhtigaa sheegi waayey xaajana loo qabay waxay noqonaysaa wax aan saxiix ahayn ayay noqonaysaa daliilku waa waadix oo cadiy annawcu ahaalis nooca saddexaad sufratun aw kudra waa nooc la yidhaahdo cawliin gabadhu mar baa waxaa dhacda in dhiiggii ka go'o oo dhiig khaalisoo saafi aanu ka socon laakiin wax yalow ah ama asfar ah oo cawlan inay isku aragto biyo noocaasoo kalea ah. aw kudra kudraduna waxay tahay yaduna waa biyo uu ku jiro liidliid dhiigii ku jiro ama biyo iyo dhiig isku jira weeye qadar markaa casaan ah iyo qadar biyoa isku dhex jira ama wasakh wasakhoo kale biyo ah ayaa ku dhex jira yacnii liidad markaa dhiigina waaba ku dhex jiraan taana waxa la ydhaha ayaa la yidhahdaa annawcu athaalisu nooca saddexaad sufratun waa cawliin waa biyo yar oo cawliin ah aw kudratun ama biyo wasakh wasakh iyo isugu jira casuus dhiiga ah bixaysu si oo tara dama dhiiggii ay arkayso asfara xaalu cawlan yahay ka maa'il juruux wuxuu cawlan yahay xaaluu la mid yahay ee dheecaanka ka yimaadda nabarrada biyaha yar ee dheecaanka ah ee nabarka ka yimaada nabarka biyo yar baa ka yimaadda biyaha yari in yar oo casuusi waa ku jirtaa marka wuxuu noqonayaa mid waxa weeye cawlan ama yara dhiig xiga laakiin biyo ah hadduu heer malaxeed deg gaadhana oo malaxi ay soo dhex gashana yani waxa weeye wax isdhex gelaya yani waxa weye biyihii iyo yani malaxdii bixaysu si oo taradama ay arkayso dhiigga asfara waxay arkaysaa xaaluu cawlan yahay kamaa'il juruux biyaha nabarradoo kale dheecaankoodoo kale uu la mid yahay aw mutakadiran ama isagoo yacni isku qaldan buu arkayaa kadarka asal ahaan waxaa la yidhahaa dee dhooqadoo kale la yidhahdaa oo bayna asufrati waassawaad cawliin iyo madow u dhexeeya labadaa dhexdooda ayuu ku sugan yahay fa haada in kaana fii ahnaa'i alxaydi aw muttasilan bihi kaasi hadduu ku sugan yahay fii ahnaa'i alxaydi wakhtigii xaydka gudihiisa hadduu ku sugan yahay aw muttasilan bihi ama uu la xidhiidhsan yahay qabla duhri daahirnimada ka hor fa huwa xaydun waa xayd tahbutu lahu axkaamu alxayd waxaa u sugnaanaysaa axkaamtii xaydka wa in kaana bacda duhri hadduu yahay daahirnimada mid ka dambeeya fa laysa bixaydin xayd maaha liqowli ummi catiyata radia allaahu canha waxaa u deliila qowlka ummi catiya ay tidhi kunna laa nacuddu asufrata waalkudrata bacda aduhri shay'a waxaannu ahaan jirray haddaannu saxaabiyaadka nahay dumarkii asxaabtaa haddaannu nahay laa nacuddu qaar aan ku tirin assufrata cawliinka biyaha yar ee cawlan iyo waalkudrata biyaha yar ee ee isugu jira casuusta dhiigga ah iyo biyo yar isugu jira ama wasaq ku dhex jirto bacda duhri daahirnimada dabadeed kumaanu tirin jirin shay an shay xayda oo inuu xayd yahay umaanu aqoonsan jirin waxaanu ictibaarin jiray inaanu waxba ahayn xayd ah xayd inaanu ahayn rawaahu abu daawuuda bisanadin saxiix sheikhu wuxu uhi waxaa soo wariyey abu daawuud waxaanu ku soo wariyey sanad saxiixa wa rawaahu aydan waxaa kaloo soo wariyey noqoshaynu ku noqonnay albukhaariyu bukhaari baa soo wariyey biduuni qawliha wuxuu soo wariyey iyadoo hadalkeedu aanu la socon ay tidhi ummu catiya bacda duhri intaas iyadan la socon ayuu soo wariyey bukhaari laakinahu tarjama lahu biqowlih ha yeeshee wuxuu u tarjameeyey hadalkiisii ahaa baabun alsufratu waalkudratu fii hayri ayaami alxayd ama baabu sufrati waalkudrati fii hayri ayaami alxayd ay hada baabu dikri bayaani xukmi sufrati waalkudrati fii hayri ayaami alxayd yacnii kudrada iyo sufrada xukunkeeda caddaynta la caddaynaayo sheegista la sheegaayo baabkeedii weeye xaalay kudrada iyo sufradu ay ahaadeen maalmaha xaydka maalmo aan ahayn waayahay qaala fii sharxihi wuxuu ku yidhi sharaxiisa uu xaafid ibnu xajar bukhaariga sharxay fii sharxihi wuxuu ku yidhi fatxi yushiiru bidalika ila aljamci bayna xadiisi caaishata almadkuuri fii qowliha xataa tarayna alqasata albaydaa wa bayna xadiisi ummi catiyata almadkuuri fi lbaab wuxuu kuu tilmaamayaa buu yidhi oo tarjamadiisa kuugu tilmaamayaa bukhaarigu jamcinta labada xadiis la jamcinayo haatay culammadu yidhaahdaan fiqhu albukhaari fii taraajimih fiqiga bukhaari wuxuu ku sugan yahay tarjamooyinkiis tarjamooyinkiisuu ku sugan yahay taraajimihi weeye bikasri bikasriiljiim laa bidammiha oo jiimku ma godnee waa hoos dhigan yihi marka fiqiga bukhaari waxaa ku tusinaya tarjamooyinkiis marka wuxuu ku tilmaamaya labada xadiis sida loo kulminayo xadiiska caaishee sheegaya laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa ya waa xadiiskan inoo soo socdee ha degdegina ilaa biyaha yare cad ee daahirnimada lagu garanayo aa aragtaan dumarow ha degdeginoo ha maydhannina ee suga iyo xadiiska ummu ee halkan lagu sheegay baabkan sida lagu kulminayuu kuu tilmaamayaa tarjamada ku ishaarayaa oo ku tilmaamaya bianna dalika ay xadiisa caaisha maxmuulun calaa maa idaa ra'at isufrata waalkudrata fii ayaami alxayd macnihiisu wuxuu u dhacayaa xadiiska caaisha wuxuu yahay mid lagu xambaarayo in sufrada iyo kudradu ayaamulxaydka markay ku saabsan tahay ay maalmaha dhex dhacdo Eh, inuu ku saabsan yahay maxmuulun calaa maa idaa ra'at isufrata waalkudrata fii ayaami alxayd marka maalmaha xaydka gudaheeda hadday sufre iyo kudre aragto waxay ictibaarinaysaa inuu xayd yahay wa ama fii hayriha maalmaha xaydka maalmo aan hayn hadday aragto oo bacda duhri ay aragto fa calaa maa qaalat ummu catiya waxaa arrin ku dhisan yaho ku sugnaanaya sida ummu catiya sheegtay ayuu ku sugnaanaya wakhtigaad moddaa inuu naga dhacay marka halkaa iskaga joogo waynu sii sharxi doonnaa insha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk